alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu nisaa awalkeedaynu ku soo jirray aayadda koob iyo tobnaad ayaynu joognay yusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi alunhayayn laqbada waynu laqbaynay macnaha aayaddu ay koobsatayna waynu tilmaanay waxyaalo ka mid a ah ayaynu ka sheegnay macnaha guud ee aayaddu marka ay tilmaamaysa almacna alijmaali laqbada jalaalaynka ayaynu carabka marinaynaa allah waxa uu yidhi yuusiikum allahu fii wlaadikum yuusiikum allaahu ilaahay waa idiin dardaarmayaa yacni waa idin amrayaa ya'murukum waa idin amrayaa ya'murukum allahu fii sha'ni awlaadikum isaaga wuxuu ku fasiray sheekhu amar buu ku fasiray yuusiikum allaahu ilaahay waa idin amrayaa waa idin dardaarmayaa yacnii ya'murukum waa idin amrayaa allaahu ilaahay fii awlaadikum fii sha'ni awlaadikum ay fii sha'ni miiraasi awlaadikum dhaxalka ubadkiinnu wax dhaxlayaan sha'nigooda iyo arrinkooda wax ku saabsan buu idin amrayaa bimaa yadkuru wuxuu idin amrayaa bimaa yadkuru wuxuu sheegi doono lildakari milu xadi lunhayayn lildakari kii labaa waxaa u sugnaaday minhum xaalu awlaadda ka mid yahay milu xadi lunhayayn ay milu nasiibi alunhayayn laba dhadig nasiibka ay qaataan ama dheefta ay qaataanee dhaxalka ka qaataan in la mida u sugnaatay kii labaaya awlaadda ka mid ahaa ida ijtamacataa macahu waxay sidaa yacni yeelanayaa ida ijtamacataa markay kulmaan macahu la jirkiisa ay kulmaan oo laba markaa hablood ay la kulmaan inan ay la kulmaan ay la walaal yihiin oo dhammaantood wada dhaxlaya waalidkii cid waalid u ah wada dhaxlaya ida ijtamacataa hadday kulmaan labada markaa hablood macahu ay macal ibni inanka la jirkiisa hadday la kulmaan yacni laba nasiib oo ay iyagu yeeshaan mid la mida ayuu yeelanayaa inankuna yeelanayaa yacni saami iyo laba saami bay yeelanayaan yacni inantii waxay yeelanaysaa hal qori ama saami inankiina wuxuu yeelanayaa laba saami ama laba qori sida aayadda loo tilmaamayna waxay tahay labada qori ama labada saamiye ee labada hablood ay kala qaadanayaan intaa in la mida inanka keliyi qaadanayaan markay wada kulmaan oo laba hablood iyo inan ay yihiin falahu nisfu lmaali walahuma nisfu wuu sii caddaynayaa falahu waxa u sugnaaday inankii nisfulmaali xoolaha nuskii baa u sugnaaday walahumaa labadii habloodna waxaa u sugnaaday annisfu nuska kalaa u sugnaaday markaan cid kale waxba la dhaxlayn haddii ubad keligii ay dhaxlayaan waalidka haddii ubad keligii dhaxlayaan ubadkaasina ay inan iyo laba hablood yihiin xoolahoo dhan iyagaa qaadanaya marka kala badhna waxay isku qaadanayaa labada hablood barhka kalena inankaa qaadanaya waa markaan cid kale aynay la dhaxlayn iyaguna intaa aynay ka badnayn tiradoodu intaa ay tahay inan iyo laba hablood keliya yihiin carruur kaloo ay walaala yihiin ma weheliyaan cid kaloo la dhaxlaysaana ma jirto ama ha ahaato zawjo ha ahaato iyo oori ama waalidda ha ahaatee fa in kaana macahu waaxidatun falaha hulusu walahu huluhaan fa in kaana hadduu ahaaday macahu ay maca libni inanka la jirkiisa waaxidatun ay markaa inan keliya hadday weheliso unsaa waaxida inan qudhaa wehelisa falaha sulusu iyadu saddex dalooloo dalool bay yeelanaysaa xoolaha walahu sulusaan isagana labada dalool ee kaluu yeelanayaa waa marka aan ubad kaleoo weheliyaana aynay jirin labadooda keliya ay yihiin inan iyo inan cid kaloola dhexlaysaana ayna jirin wa in hadduu keli noqdo oo inanku keligii yahay cid kalena ayna la dhaxlayn hadday markaa inama tahay ama habla tahay ama ay sawjo tahay ama ay waalida tahay cid kaloo la dhaxlaysaa haddaynay jirin xaasal maala xoolahoo dhan buu wada qaadanayaa oo isaga ayaa koobaya xoolahoo dhan oo wada qaadanaya calada casaba ahaan ayuu markaysaga ku qaadanaya fa in kunna hadday ahaadaan alawlaadu ay ilawlaadu ubadku ay ahaadaan ama la soo gaar yeelo oo la yidhaahdo almawluudaatu kuwa la dhalee hablaha ay ahaadaan nisaa'an dumara ay ahaadaan habla ay ahaadaan faqad keli ah oo aanu inama wehelin faqadda muxuu u keenay yacnii hablaha inamo la walaali ma jiro waa hablo keliya wax walaaloo ina inama'ana maba laha hablahaasoo fawqa snatayni laba ka badanoo laba ka dheeraada laba ka korreeya waa saddex iyo wax ka badan falahunna waxa u sugnaaday hablahaas waa banaatulmeyti hulusaa maa tarak saddex meelood marka laga dhigo xooluhu ka tegey waalidku uu ka tegey marka saddex meelood laga dhigo laba daluul ahaan baa u sugnaaday hulusaa maa taraka almeytu meydku wuxuu ka tegey marka saddex meelood loo qaybiyo laba daluul ahaan ayaa u sugnaaday marka fawqa snatayni fawqaa la yidhi waa inay ka badan yihiin laba ka badan yihiin fawqada ma masiida litawkiid baayo tawkiid baa loo keenay waa tusilo ka cabbiraye mise waxa weeye waa asal oo macno asliyaa looga jeedaa oo fawqanimadii bay faa'iidaynaysaa calaa qowlayni laba qowl baa ku sugan waxaana fiican in la yidhaahdo asal weeyo yacni markaa masiida litawkiid maaho tawkiid looma ziyaadin marka fowqa snatayni markay laba ka badan yihiin hablahaasi banaatulmeyd inama weheliyaana aynay jirin saddex dalool oo laba dalool ahaan bay qaadanayaan saddex dalool oo laba dalool ahaan ayay markaa qaadanayaan wixii soo hadhay yacni cid kale ayaa yeelanaysa xoolaha ma wada qaadanayaan wa kadal labaduna waa saasoo kale oo sulusaanka iyaguna labaduna yeelanayaan aayaddu fowqa snatayni bay sheegtaye xagguu ka ilxaaqiyey wa kadal labada habloodna waa la mid xagguu ka keenay wuxuu markaa keenayaa haddaba qiyaas buu keenayaa liannahu liluktayni biqowlihi falahuma ahulusaani mima tarak maxaa yeelay yacni markaa labada hablood ee walaalaha ah waxaa u sugnaaday hulusaan baa u sugnaaday marka waxa weeye ay akhawaat dhaxlayaan ubad markaa ma jiro waxa dhaxlaya hablo ay walaala yihiin baa dhaxalkii yacni markaa dhaxlaya oo dhaxalkii yimi labadaa habloodna waa laba hablood ay walaala yihiin meydka cid xijaabtaa markayna jirin waxay yeelanayaan sulsaan bay yeelanayaan waxaynu ugu tegi doonnaa aayadda suuradda ugu dambaysa aayatu sayf aayadda la yidhaahdo oo aayadda suuradda ugu dambaysay ku gebagabowdeen marka mar haddii labadii hablood ay walaalaha ahaayeen meydka ee sulsaan ay wax ku dhaxlayaan dee labada hablood ee uu dhalayna marka iyagu keli noqdaan ila labada hablood ay walaalaha walaalayiinba markay keli noqdaan bay markaas sulsaanka wax ku dhaxlayeene fa humaa wlaa labada hablood ee mayd ku dhalay baa uga sii xaqnimo badan inay sulusaanka iyaguna wax ku dhaxlaan qiyaaskaasi wuxuu noqonayaa qiyaas awlawi waa qiyaas jeli waxa laga cabbiro ama qiyaas awlawi oo marba haddii waxa weeye hablihi ay walaalaha ahaayeen meydka iyagoo xawaashi ah ay sulusaan wax ku dhexlayeen markay yacni markaa noqdaan qaaraan markaa cid la simani aynay jirin iyo cid xijaabtaa toonna hulusaanka maadaamay wax ku dhexlayeen dee labaduu dhalayba uga xaqnimo badan cid mushaarikoo la siman markay waayaan inay markaa sulusaanka wax ku dhaxlaan iyagaa awlaa ah waayo xagga nasab ahaan bay uga dhow yihiin maadaamay nasab ahaan uga dhow yihiin waa inay markaa waxa iyagu yeeshaan marka waxa weeye ay uga sii xaqnimo bataan marka waa qiyaas awlowi taa keliya ku dayn maayo qiyaas labaad buu raacinayaa walianna albinta tastaxiqu sulusa maca adakari waa midda labaade inantu inanta maydku dhalay had iyo jeer baabka faraa'idka marka laga warramaayo shayga la sheegaayo haddii zawj la yidhaahdo haddii marka waxa weyan um la yidhaahdo haddii ab la yidhaahdo haddii ibni la yidhaahdo haddii ukhti la yidhaahdo haddii akh la yidhaahdo mar walba waxaa loo eegayaa ruuxa dhintaa loo eegayaa yaa isagu markaa u yahay markaa ama aabbe u noqonayaa ama waxa weeye markaa ibni u noqonayaa ama binti u noqonayaa ama ukhti u noqonayaa ama akh u noqonayaa ama zawj ama zawjo u noqonayaa waxaa loo eegayaa mar walba waxaa loo eegayaa un cidda dhimatay qaraabooyinka la sheegaayo waxaa loo sheegayaa un nisbada meydkaa loo sheegayaa marka ukhto haddii lagu yidhaahdo waxa weeye waa ukhtulmeyti weeye binta haddii lagu yidhahdo waa bintulmeyti weeye ibni haddii la waa ibnulmeyti weeye ab haddii la waa abulmeyti weeye um haddii la waa ummulmeyti weeye wahaakada walianna albinta inantu waa inantii meydku dhalaye tastaxiqu waxay mutaysanaysaa aulusa saddex daloolow dalool ahaan bay mutaysanaysaa maca dakari labka la jirkiisa labka waxaa loo jeedaa inankay walaalaha yihiin markay weheliso dee ulus bay yeelanaysaa isaguna ulusaan buu yeelanayaa fa maca alunsaa awlaa marka waxa weeye walad markaa dhadiga markay ku lamaan tahayna waa inantii markaa kale maydku dhalay markay wehelisana inay sulus yaduna helayso waxay noqonaysaa mid markaa calaa sabiilla awlaa ah waayo inankii markay wehelinaysayba inankay walaalo ahaayeen ee maydku wada dhalay markay wehelinaysabay sulus qaadanaysaye markay walaasheed wehelinaysana oo iyadana maydku dhalay waa in marka waxa suluskii ay heshaa taana waxaa ka soo baxaya labadooda sulusaan inay isku helayaan sulusaan inay isku helayaan halkaa qiyaaska markaynu sheegaynay yacni labada wejiye uu ka qiyaastay ka dambe waa sahwinay ka horaynu sax u sheegnay laakiin ka dambe walianna albinta tastaxiqu sulusa markaynu sharaxa guud aynu markaa sheegaynay walianna albinta tastaxiqu sulusa maca adakari famaca alunsaa awlaa ta uu ka qiyaastay taa weeyi wain kaanat waaxidatan falaha nisfu kama qiyaasan markaa taa taa kama qiyaasan ee ka uu ka qiyaastayee labaad waxay ahayd inantii mayd ku dhalay iyo inankii mayd ku dhalay markay wada joogaan sulus iyo sulusaan bay kala qaadanayeen dee marka walaasheed inanta weheliso waa laba habloodoo mayd ku dhalaye mid waliba inay sulus heshaa waa calaa sabiili awlaa taana saasuu u yidhi wuxuu inoo sheegay qiyaaskoo laba weji uu ka keenay waxaa raacaya naska laftiisa inay ku soo aroortay waana tilmaannay naska waxaynu u jeednaa xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi acti ibnatay sacdin ulusayn nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa labadii hablood ee ilmo sacad ahaa sacd bnu rubayic waxaad siisaa ulusayn marka ulusayn in la siinaayo labada hablood ee meydku dhalay marka aan cid markaa mushaarika aynay jirin oo aan markaa inama aynay u helin inay sulusaan qaadanayaan waxay ku sugnaatay binnasi iyo walqiyaasi naska iyo qiyaaskay labadaba ku sugnaatay wa fawqa fawqa erayga ah qiila waxaa layihi silatun silo weeye silada waxaa loo jeedaa waa masiida litawkiid silada marka silo la yidhaahdo aysu odhanayniyo mawsuulba meesha maad hayne siladan xaggee laga keenay ma silo bilaa mawsuulaba siladu waa istilaax loo isticmaalo yacni hadalka markaa zaa'idka ah ee masiid litawkiidka ah wasami maa yuzaadu laqwan aw sila aw qul mu'akidan wa kullun qiila lah lakina zaa'idan walaqwan ijtunib itlaaquhu fi munzalin hada wajab waata laba bayd qaarkood ay ka cabireen waxyaalaha sidaasoo kalea wasami maa yuzaadu laqwan aw sila waxaad ku magacowdaa wixii la siyaadiyey hadalka lagu ziyaadiyo ee aan macnaha khaaskaa loo isticmaalin ee macno tawkiida keliya loo keenay yacni markaa zaa'id iyo sila ku magacow zaa'id dheh yacni silana waa la yidhi waqul mu'akidan mu'akidna dheh wa kullun qiila lah intaa mid walbana waa la yidhi marka zaa'id iyo sila iyo mu'akid yacni markaa waa laga cabiray wasami maa yuzaadu laqwan aw laqwina waa la yidhaahdaa markaasuu dabeedna ka daba tegayaayo uu tilmaamayaa markaysagaa inaan waxyiga lagu isticmaalin ereyada qaarkood ee carabiga kale lagu isticmaalo laakina zaa'idan wa laqwan ijtunib ha yeeshee zaa'id iyo laqwi waa laga dheeraaday itlaaquhu fi munzalin munazal haddii in lagu itlaaqo lagu magacaabo hada waajab arrinkaasi waajib weeyo ta'adub markaysagaa laga edabsanayo aawadeed ayaa lafdi sharciga ku soo arooray ama waxyiga ku yimi aan marnaba loo odhanayn laqwi weeyi ama aan loo odhanayn zaa'id weeyi zaa'idka erayga la yidhaahdo ee ijmaal baa ku sugan wuxuu aqbali karaa macno yani qaldan oo baatila wuxuu kaloo aqbali karaa macno saxan buu labadaba aqbali karaa laakiin haddii la qaydo yani marka macnaha baatilkii meesha waa ka bixi karaa oo markale waa masiidun litawkiidi ya waxaan macnaba faa'iidaynayn inuu yahay lagama tilmaamaayo waa la ziyaadiyey oo tawkiid baa loo ziyaadiyey dee macno waa la sugay laakiin macnihi waa maxay waa macno caama macnihiba muxuu u qaybsamaa macno khaasa iyo macno caamuu u qaybsamaa macnaha khaaskii waa macnaha markaa eraygan loo dhigay loo yaqaano marka hore inuu khaas ahaan u faa'iideeyo macnaha caamkina waa maxay waa tawkiid hadalka lagu adkaynaayo oo waxa weeye markaa hadalkii tawkiid uu faa'iideynaayo yacni markaa amaba hadalkii uu noqonayo ablaq mid ka ah ama awkad ka ah oo ka adag markaa saasoo kale noqonaayo marka masiidu litawkiidi haddii la ba'si kuma sugna laakiin zaa'id keliya haddii la yidhaahdo waxay aqbali kartaa macno baatilo eray iska dheeraad oo aan innaba macno faa'iidaynin laa tawkiid walaa hayruhu baa loo qaadan karaa taasina sax maaha wa fawqa fawqa waa biqasdi lafdihaaye qiila waxaa la yidhi silatun sila weeye jumladaasaa lagaga khabray biqasdi lafdiha markay noqoto shaygu maa qusida bilafdihi fahuwa ismun wax kastoo lafdigiisa loo qasday wuxuu noqonayaa isim buu noqonaya wa qiila waxaa la yidhi lidafci tawahumi ziyaadati nasiibi biziyaadati alcadad wa qiila waxaa la yidhi lidafci tawahumi ziyaadati nasiib qiiladani qiilada hore way khilaafsan tahay qiiladii hore silaa la yidhi soo maa qiilada dambe waa inay noqotaa yacni mid markaa taa ka duwan oo waa in la yidhaha zaa'id ma ahee waa asal oo macnay faa'iidaynaysa macnahaasi waa maxay macnahaasi waxa weeye waa lidafci tawahumi ziyaadati nasiib yacni markaa nasiibku inuu ziyaadaayo in la ismoodsiiyo in la riixayo la daafacayo ama la baajinayo weeye waxaa lagu radinayaa si aan laysu odhan yacni nasiibku waa u kordhayaa oo haddaan fawqe la gelin lahayn oo la odhan lahaa fa in kunna nisaa'an isnatayni falahunna sulusaa maa tarak haddii la odhan lahaa waxaa dhici kar lahayd in la haddii laba ay ka bataan in nasiibkoodu ziyaadayo intaa in ka badan ay helayaan yaa oo waxaa dhici kari lahayd in lays yidhaahdo war laba markay yihiin bay sulusaanka helayeene talow maxaa ugu darsamaya markay laba ka bataan si fahamka caynkaasee la ismoodsiin karo loo baajiyaa loo keenay fawqa oo waxay faa'iidaynaysaa siyaadatul cadad cala snatayni inaan ziyaadatu nasiib ka dhalanayn tiradu inay laba ka badato inaynay ka dhalanayn nasiib ka dheeraada labadu intay helayso inay helaan inaynay ka imanayn markaa saasaa loo keenay marka asal weeyo yacni macnahaasaa lagu daafacayaa in laismoodsiiyo labanimadana daliillo kalaa laga qaatay yaa hangaraaraclu keliya uma dhitiyo hadday daliilkani kutusin waayo adilo kalaa kutusisayoo waxa ku kutusinaya xadiiska ayaa kutusinaya acdi ibnatay sacdin isulusayn waxaa kaloo kutusinaya qiyaaskoo laba wejiyadana uu ka keenay marka idan saddex daliil oo kale baa taasi ku sugnaatay wa qiila waxaa la yidhi lidafci tawahumi ziyaadati nasiib waxaa macnuhu u dhacayaa sila maahee waxaa kaloo la yidhi sila maahee lidafci waxaa loo keenay ama loo yidhi markaysaga fawqa lidafci tawahumi ziyaadati nasiib nasiibku inuu ziyaadaayo yacnii jamaaca hablihii ay helayaan inuu nasiibkoodu kordhaayo in la ismoodsiiyo in la baajinayo lagu daafacayo ama lagu radinaayo si aan laysu moodsiin nasiibkoodu inuu ku siyaadaayo biziyaadati alcadad tiradoodu inay korodhay oo ay laba ka badatay lamaa fuhima markii la fahmay istixqaaqu lbintayni mise istixqaaqu sintayni buu ku qoray bintayn sax nusakha qaarba mid bay qorayaan qaarna waxay qorayaan albintayn qaarna waxay qorayaan assintayn bay qorayaan waana isla macnihii aayaddana sintayn baa ku sugan isnatayn baa ku sugan waa isla macnihi lamaa fuhima markii la fahmay istixqaaqulbintayni labada hablood inay mutaysanayaan markii la fahmay asuluayni sulusayn ay mutaysanayaan maxaa halkee laga fahmay min jacli sulusi suluska in loo yeelaayo lilwaaxidati midda qura inanta qura ee maca dakari inankay walaalaha yihiin yacni markaa wehelisa haddii inanay walaala yihiin ay markaa weheliso sulus bay heli lahayd sulus inay helayso waxaa laga fahmaya laga garanayaa inay labadiina sulusayn ay helayaan marka waxaa lays odhan lahaa haddii halkan lagu naskareeyo fawqa laga saari lahaa in lays yidhaahdo war nasiibkoodu ziyaadaya hadday intaa ka sii bataan jalaalaynka nuskhada muxaqaqada ah ee fakhrudiin qabaawa u taxqiijiyey waxaa ku sugan lammaa fuhima istixqaaqu sintayni hulusayni asintayni baa ku sugan marka calaa kulli xaal taa waxaa lagu xambaarayaa inay tahay min ikhtilaafi nusakh fakhrudiin qabaawana wuxuu ka mid yahay culammadii luqadana ka mid buu ahaa yacni raggii markaysagaa dee taxqiiqa iyo markaysagaa yacni markaa rugcadaaga ku ahaana ka mid buu ahaayo wakhtiga uu xaqiijinaayo jalaalaynka dhowr iyo sagaashan jir buu ahaa wuxuu ilaahay mar walba ka baryaayay inuu ilaahay u dhammaystiro oo isagaan dhammaynin aanu ka dhiman marka assintayin baa ku qoran nuskhadiisa wa in kaanat waaxidatan hadday tahay almawluudatu tan la dhalay waaxidatan mid qura hadday tahay inan qura ay tahay maydku wuxuu dhalayba inan qura hadday tahay wa fii qiraa'atin birafci qiraa'o kale waxaa ku sugnayd rafca ku sugnayd waaxidatun waa laba qiraa'o waaxidatan iyo waaxidatun marka labada qiraa'aba waa laba qiraa'o sabci ah naafic iyo abi camar baa akhriyey waaxidatun akhriyey calaa haadaa waxay noqonaysaa kaanadu taam bay noqonaysa markay waaxidatan tahayna kaanadu naaqisay noqonaysa fa kaana kaana waa biqasdi lafdiha lafdigeedaa loo qasdayaa saas aawadeed markaysaa waxay noqonaysaa mubtada isim bay noqotay saas aawadeed baa laga khabrayaa waa mukhbaru canha fa kaana kaana lama fasiraayo markay maqsuud bilafdiha tahay taammatun taamma weeye naaqisa maaha taammadu waa maxay marfuucay ku kaaftoontaa waa ka ibnu maalik yidhaahdaa waduu tamaamin maa birafcin yaktafii ka tamaamka u saaxiibkii marfuuc buu ku kaaftoomaayo yacni markaa khabar ma qaato ama markaysaga waxba ma nasbisto calaa haada markay taamo tahay waxaa loo fasirayaa wa in kaanat ay wa in waqacat ama wa in wujidat haddii markaa waxweyna ay dhacdo ama ay xasisho xasalat ay xasisho ama waxaweeye wujidat la helo waaxidatun mid qura oo inan ah falaha nisfu waxaa u sugnaaday yadana kala barow badh baa xoolaha u sugnaaday maydkii haddii inantiisoo kelii wax ubadi ka dhaxlayaan oo ubad kale aynay jirin inantaasi waxay yeelanaysaa kala badhow badh xoolaha yeelanaysaa nus bay fadhidaa nuska kalena ciddii kale la dhaxasha ayaa markaa waxa weeye yeelanaysaa hadday tahay cid faral wax ku dhaxlaysa iyo hadday tahay cid casaba ku qaadanaysaba waliabawayhi labadiisa aabbo waxaa u sugnaaday meydka labadiisa aabbe waxaa loo jeedaa aabbihii hooyadii damiirka haadu wuxuu u noqonayaa meydku u noqonayaa waliabawayhi ay waliabawayi almeyti meydka labadiisa aabbe waxaa u sugnaaday almeyti iyo almayiti culammada qaar waxa waxale waa bimacnan haddii la shado iyo haddii la khafiifiyo isku macno weeyi culammada qaarna waa kala duweenoo waxay yidhaahdeen kaan weli dhiman almayitu baa la yidhaahdaa waa la shadaa ka dhintay ficlanna waa la reebaayo almayitu baa la yidhaahdaa innaka mayitun wa innahum mayituun adigu waad dhiman doontaa baa loo jeedaa mayitun ay satamuutu wa innahum mayituun iyaguna waa dhiman doonaan marka culammada qaarkood waxay tilmaameen sidaas markaysa markaa inay tahay calaa kulli xaal sidaana ahlabi baa lagu xambaarayaa yani waxa weeye inay marka sidaasi ahlabi tahay faman kaana daa ruuxin fadaaka mayitun wama lmaytu ila man ila alqabri yuxmalu waxaabay u nisbeeyaan culammadii hore oo khaliil baa qaar u nisbeeyeen yacni beytka iyo beytka ka horeeya ya faman kaana daa ruuxin fadaaka mayitun kii naftu weli ku jirtay aan dhiman mayitun baa la yidhahdo waa la shidaa wamal maytu ilaa man ila alqabri yuxmalu meytna lama yidhaahdo ka xabaalaha lagu sida mooyaane naxashka saaran ka ficlan dhintay meyt baa la yidhaahdaa kaan weli dhimane weli naftu ku jirtana mayit baa la yidhaahdaa calaa kulli xaal sidaa markaysaga ay sheegeen waa sida aqlabka a weeye wa ilaa isticmaalka kalena waa soo arooray marka sidii aqlabkaynu raacaynaa sidaynu mar walba meyt u leenahay waliabawayhi ay ilmeyti ay waliabaway ilmayti ka dhintay labadiisa aabbo bimacnaa aabbihii hooyadii litaqliib baa loo yidhi abaweyn loo yidhiye waxa u sugnaaday wa yubdalu minhumaa waxaa laga beddelayaa likulli waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka mida waxa u sugnaaday assudusu ha lixaad lix meelodow meel ahaan baa u sugnaatay mimaa tarak xaalu suduskaasi kaa'inan u ahaaday mimaa taraka ay min aladii tarakahu lmeyt waxa uu ka tegay meydku oo xoolo ah xaaluu ka mid ahaaday in kaana lahu walad wa haddii ubad u sugan yahay ayaa markaa waxa weeye falikulli waaxidin min abawayhi sudus mid kastoo labadiisa aabbe ka mida aabbihii hooyadii ka mida waxaa u sugnaaday lix dalool oo dalool ahaan jumlada horaa daalli u ah jawaabu shardiga dib baa laga qadaraya in kaana lahu waladun hadduu ubad u sugan yahay waxaa loo jeedaa dakarun aw unsaa ubadun walad waarisi u sugan yahay walad waarisi u sugan yahay dakarun inan ha ahaado aw unsa ama dhadig ha ahaado marka awlaadu sulbigi waa soo gelayaan haddii maanic ku qumin waxaa kaloo soo gelaya awlaadulibnina waa soo gelayaan awlaaddii inanku dhalayna waa soo gelayaan awlaadulbintigu iyagu waa ka duwan yihiin iyagu arxaam weeye waa ka duwanye wa nuktatu lbadali faa'iidada nuktada waxaa la faa'iidada ayaa la yidhaahdaa weliba faa'iidada markaysaga yaro qarsoone u baahan markaysaga aad in loo faarfaaro ya ayaa loo isticmaalaa asal ahaanna dhibicdaa la yidhahdaa addoonku markuu dambaabo waa kii xadiisku sheegaya nukita fii qalbihi nuktatun sawdaa markuu addoonku dambaabo qalbigiisa dhibic madow ayaa lagu dhibciyaa yacni markaa lagu qoraa hal dhibico madow qalbiga muuminku waa cad yahay marka hore waa nuuraya markuu dambaabo dhibic madow baa lagu nukita fii qalbihi nuktatun sawdaa hadduu ka toobad keeno waa laga masaxaa markaasuu dabeedna saafi noqdaa haddaanu ka toobad keenina dembi kale ka dabageeyo dhibic kalaa dhinaceeda lagu dhigaa sidaa marba dhibic loogu dhigaayo dhinacaa loogu dhigaayo madowgaasi loogu dhigayo dhibcahaas ayaa madowgu isqabsanaya fadalika arayn taasi waa raankii ama waa raynkii waa kii xadiisku markaa tilmaamaya marka haddii usha markaa yacni sidaa dhulka lagu yidhaahdo nakata alcasaa fi lardi baa la yidhahdaa marka faa'iidada khafiyada abaa loo isticmaalaa marka wa nuktatu lbadali faa'iidada bedelku ifaadatu annahumaa laa yashtarikaani fiihi waa faa'iido la faa'iidaynayo inaynay wadaagaynin suluska waliabawayhi sudusu mimaa tarak haddii la odhan lahaa maxaa loo qaadan lahaa inay suduska wadaagaan baaba la moodi lahaa waxaa lays odhan lahaa mid waliba ma sudus buu gaarka u leeyahay lix meeloodoo meel ahaan miyuu gaar u yeelanayaa mise suduskay wada leeyihiin labada waalid ya marka macno kalea meeshii ka iman lahaa yo ixtimaal baa geli lahaa ya saasaa la isbootin lahaa si aan taasi u dhicin ayaa la yidhi likulli waaxidin minhuma asudus mid kastoo labadooda ka mida ah waxaa u sugnaaday lix meeloodoo meel ahaan sudus mustaqili ah baa mid weliba leeyihi waa waadix wa ulxiqa bilwaladi waladulibni wa wuxuu yidhi wa ulxiqa bilwaladi waladka waxa la haleeshiyey waladulibni inanku wuxuu dhalay baa la haleeshiyey labiyo dhadikay doonaan ha noqdaane wa bilabi aabbahana waxa la haleeshiiyey aljaddu awowgaa la haleeshiiyey marka waladkii waxaa soo gelayaa awlaadu sulbigii bay marka hore xaqiiqa ku tahay awlaadulibnina waa raacayaan hal la xijaabo marka laga sokeeyo yaa laakiin waxa weeye dee iyaguba waxay dhaxlaan waxna waa xijaabaan waxna waa xijaabaan oo marka waxa weeye awlaadu sulbi aynay jirin oo ay dhintaan laakiin awlaadulibni ay nool yihiin dee ciddii xijaabaysa meesha waa ka baxday awlaadu sulbiga ahayd dee dhaxalkii wayse soo taagayaan waxna waa xijaabayaan waxna way xijaabayaan xajbu naqsi ha noqoto ama xajbu xirmaan ha noqotobe marka halkan waxay samaynayaan marka xajbu xajbu naqsi bay samaynayan xajbu nuqsaan oo dee waa kuwa markaa aabbihii hooyadii yani xajbu nuqsaan bay ku sameeyeen nasiibkii ka badnaa intaa waa ka xijaabeen yacni hal lixaad bay ku soo reebeen lix meeladoo meel ahaan mid waliba inuu wax ku dhaxlo yaa waayo ubad baa jira ubadkaasi ha ahaadaan awlaadu sulbi ha ahaadaan ama awlaadu libni ha ahaadaan awlaadulbanaati iyagu markaa taas ma ma samaynayaan xajbiga caynkaasa faa'iidayn maayaan banuuna banuu abnaa'ina wa banaatuna banuuhunna abnaa'u rijaali labaaciidi inamadayada markaysaa ma waa inamadayadii buu yidhi laakiin hablaha iyagu markaa waxwayn ubadka ay dhalaan waa abnaa'u rijaali labaacidi rag fog markaysaa markaa yacni waxaweye carruurtood weeye carruurtood weeye yacni waxaweye saas marka ayuu tilmaamaya calaa kulli xaal waa dhacdaa inuu ubadka la xisaabiyo waatuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina bnii walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin yacnii ina bnii waa inanka inantiisu dhashay xasan ibnu caliy ayuu nebigu yidhi ina bnii inankaygu waa inankii inantiisu dhashay ya ina bnii haada inankayga kan ahi sayidun waa sayid mid mudanoo fadilan weeye mid mudanoo fadilan weeye walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana rajaynayaa laba kooxood oo muslimiinta ka midoo waaweyn in dhexdooda ilaahay ku islaaxiyo ayaan markaa rajaynaya ah, beytka haddeer aynu sheegnay khabarka muqadam ah abnaa'unaa banuu abnaa'ina waxaa macnuhu dhacayaa banuu abnaa'ina abnaa'una yacnii mubtadihii baa dambeeya khabarkaa la hormariyey abnaa'unaa banuu abnaa'ina wa banaatunaa banuuhunna abnaa'u rijaali alabaaciidi marka cid ka laga khabraya waa banuu abnaa'ina ayaa mubtadihii banuudaa dambe ah marka inamada ay inamada markaa inamadayadu dhaleen baa inamadayadii aad bu u jeedaan ka abnaa'unaada hore waa khabar muqadama abnaa'unaa banuu abnaa'ina waxay ka dhigan tahay banuu abnaa'ina abnaa'una wa banaatuna banuuhunna abnaa'u rijaali alabaacidi lakiin de waxaad odhan kartaa xadiiska ka hor imanaya sooma xadiiskaa khilaafsan sooma ina bni hada sayidun laakiin wuxuu ku rumoobi karaa un biictibaar ya deen faralkii ayna helayn xagga dhaxalka marka laga hadlaa fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaah fain lam yakun lahu haddaanu u sugnayn maydkii damiirku maydku u noqonaya waladun wax ubadi aanu u sugnayn walad luqada carbeed xaqiiqo wuxuu ku yahay ka la dhalo in la yidhaahdo lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo curfiga laakiin soo darriyey maxaa loo yaqaanaa walad inankaa loo yaqaanaa laakiin walad waa facaloo mafcuul looga jeedo waa mawluud waa mid la dhalay hmm, marka inan iyo inan mid walba walad baa la yidhaahdaa inanku waa walad inantuna waa walad fain lam yakun lahu waladun haddaan wax ubadi u sugnayn inan iyo inanku doona ha noqdeen wa warisahu ay dhaxlayaan abawaahu aabbihii hooyadii ay dhaxlayaan faqad oo keli'i aw maca azawji ama zawja ay la dhaxlayaan faliummihi hooyadii waxaa u sugnaatay bidammi alhamzati wa kasriha caalay ku sugan tahay hamsada godaalkeeda iyo hoosdhiggeedaba laba qiraa'u ku tilmaamaya mm. faliummihi iyo faliimmihi in hamsada la godo iyo in hamsada la hoos dhigo waa laba qira oo sabci ah waana bimacnaa faliummihi hooyadii waxa u sugnaatay bidami bidammilhamsati hamsada godaalkeeda xaaluu ku sugan yahay lafdigani wa kasriha iyo hamsada hoosdhigeeda ku sugan yahay waa qiraa'o kale faliimmihi firaaran min alintiqaali min dammatin ilaa kasratin liiqalihi wuxuu tawjiihinayaa qiraa'ada hamsada hoos dhigaysaa maxay ku dhisantaa waxay ku dhisantahay buuhi firaaran carar laga cararayo darteed min alintiqaali in laga guuro min dammatin damme laga guuro ilaa kasrati kasre loo guuro yaa carartaa laga cararayo daraaddeed maxaa looga guurayaa lisiqalihi culayskay culustoo adag tahay daraaddeed cusri baa ku sugan oo hamsada godaalkeedu wuxuu dhex dhacay laba kasro kasraa laga bixi dammaa loo guuri dammaa laga guuri kasro labaad baa loo guuri marka kasrada iyo dammadu dee waxa weye iska hor jeedaan intaad kasriso kasradii intaad ka gurto haddana damma aad u gurto haddana kasro u soo gurto cusri baa ku jiraa cusri maadaamuu ku jiro carabtu waxay sameeyeen litakfiifi inay markaysagaa yacni hamsadana hoos dhigaan towjiihi baa la yidhaahdaa ya ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu lisaabiti alaxkaami tawjiihaatu ibnu cabdilwaduud waa kii odhan jiray ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu lisaabiti alaxkaami tawjiihaatu shayga u munaasibka abaa ah la muujinaya marka leeyahay saasay ahaydoo saasaa la yidhi oo saasaa caynkaa loo yidhi oo sababta caynkaa ee caynkaasay ahayd ma aha markaysa waxa markii yacni markaa la carabi markaa sidan oo kale ay ku hadlaysay luqadii carbeed buu ku soo dego ku yimi qur'aankuye miday taas markaysaga qawaacid ahaan u dhigeen oo tacliilaadkaasi ay mutaqadim ahaayeen oo horreeyeen ma aha tacliilaadku waa dembeeyeen siday carabi ku hadashuunbaa loo fiirfiirsaday markaasaa la see lagu xambaaraa siday u egeg tahay see markaa dadkii lagu fahansiiyaa sidii lagu tawjiihiyaa marka iminka sarfiga laga hadlayo laleeyahay yacni markaa qaala qawalay ahay weligeed ba carabi qawalo kuma hadlin abadan ya markay ay leeyihiin yaquulu yaqwulu bay asalkeedii ahayd lam tatakalam bihi carabu lqad weligeed kumay hadleen carabadu yaqwulu ya markaa yaqwulu iyo qawalo toonna kumay hadlin carabi laakiin markii loo fiirsadaa la yidhi markaysaga siday markaa waxaan yani noqonaysaa tacliilaadkani waxay yihiin wax markaa soo soo darriyey weeye axkaamtii yacni markaa haabitada ahayd ee sugnayd baa la doonayaa asbaab iyo tacliilaad in loo raadiyo dadka lagu fahansiinayo si markaysa carabiga ay ula qabsadaan haakada ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu shayga u munaasibkaa la muujinaya lal isbaatu maaha axkaamtan inay ku sugnaatay lisaabiti alaxkaami tawjiihaatu axkaamta saabitadee sugan tawjiihaad baa u sugnaa tawjiih baa la yidhahdaa waa tawjiih qiraa'ada markii la akhrinaayey ma aha in leeya sidaan ambaa cusri ku jiraay sidaa ha yidhaahdo sidii nebiga lagala kulmunba markaysaga laynoogu soo wariyey sidaasna waxay ahayd markaysaga lisaankii carbeed bay ahayd asal ahaan ay ku hadli jireen sidan iyo sidanba inay ku hadli jireen labada mid walba ay odhan jireen tanna asalkii yahay tanna uu yahay yani markaysaa litakfiifi wixii loo fudaydiye waayo luqada carabiga waxay ku dhisantahay tafiif tafiif bay ku dhisantah firaara min alintiqaali cara laga cararayo daraaddeed min alintiqaali guuritaanka laga guraayo min damati dame laga guraayo ilaa kasrati kasre loo guraayo liiqalihi waxaa looga cararayaa liiqalihi culayskay culus tahay daraaddeed baa looga cararaya liiqalihi waxay ku tacalluqdaa firaarka lisiqalihi culayskay culus tahay daraaddeed baa looga cararayaa waa tawjiihi weyi marka faliummihi iyo faliimmihi waa bimacnan filmawdicayni labada mawdicee aayaddaa kaga soo aroortayba saasaa markaysa markaa ay tahay oo labada qiraa'a la akhriyey tawjiihuna saa yahay faliummi hooyadii waxaa u sugnaaday aulusu ulus baa u sugnaaday maali ay ulusulmaali xoolaha marka saddex dalool loo qaybiyo dalool baa u sugnaaday aw maa baqiya bacda zawji aw ulusu maa baqiya ama waxa u sugnaaday wixii soo hadhay saddex daloolow daloolkiibaa u sugnaaday bacda zawji zawjka markaa markuu dhaxalkiisa qaato dabadeed zawjaduna waa la mida masaladii sulusulbaaqigi baa laga tilmaamayaayo dee taana waxaa markaa culammadu ay ku tawjiihiyeen yacni sulusku mar wuxuu dhacayaa sulusulmaal waana sida asalka ah masale kalena waxay yidhahdeen jumhuuru ahlicilmi sulusulbaaqi buu qaadanayaan sulusulbaaqi oo waxaa ka imanaya dee ishkaal imanaya daraaddeed bay ku dafciyeen culammadu dabeedna si lafdiga naska ay u waafaqaanna sulusulbaaqi bay u yidhaahdeen wain yakun zawjun wa ummun wa abu fa sulusulbaaqi laha murattabu wahaakada mac zawjatin fasaacida falaa takun cani alculuumi qaacida raxabi waa ka ku odhanaaya markaysaga manduumadiisa haddii zawj iyo hooye iyo aabbe saddexdaasi ay kulmaan fa sulusulbaaqi laha murattabu sulusulbaaqi ayaa markaysa markaa waxaan yacni loo tartiibiyey oo loo sugay wahaakada maca zawjatin fasaacida zawja hadday weheliso makaamka zawjkana iyo wixii markaa ka badanna waa saasoo kale oo zawjataan iyo zawjaat ay yihiinna waxawey saasoo kale weeye oo masalan markay noqoto inay markaa mawdica uu zawj weheliyo zawj inuu weheliyo oo aabbe iyo hooyo iyo zawj baa isu yimi oo inantii dhimatay ninna waa lahayd markay dhimatay xoolaheedii dee sawjku mar haddayna ubad lahayn nus buu fadhiyaa aayadda soo socotaynu ku arkaynaaye kala badhow badh buu qaatay kala badhow badh ayuu qaatay haddii haddaba la yidhaahdo yacni markaa sulus baa hooyadu yeelanaysaa dee aabbihii way ka nasiib badanaysaa aabbihii way ka badanaysaa masaladan lix baa laga binaynaya lix marka laga binayo lix kala badh saddex qori waxaa qaatay markaysa markaa ninkiibaa qaato halkaa la maray saddexdii qori ee soo hadhay haddii la yidhaahdo maalkoo isku jiro isku dhan sulus markaa ha laga siiyo hooyadii laga siiyo haddii la yidhaahdo dee waxay noqonaysaa lix suluskeed wuxuu noqonayaa laba qori aabbihii waxaa u soo hadhaya qori waa sudus waxaa macnaheedu noqonayaa hooyadu labanlaab intii aabbuhu qaadanayay labanlaabkii bay qaadanaysa dee kuma laha markaysa markaa oo maray ka nasiib badantao sidaas nasiibkaa badan ay u helayso isaguna uu yaraanayo dee laguma hayo mawdic kale laguma hayo saas aawadeed culammadu waxay yidhahdeen ku tawjiihiyeen sulusubaaqi baa la siinaya sida jumhuuru ahlicilmi mare oo waxay leeyihiin waxaa la odhanayaa saddexdii qori ma qaatay ninkii lix marka laga bineeyo nus ma qaato saddex qori ah saddex saami saddex saami ma soo hadheen saddexdan saami hadda markaysagaa sulus ka sii hooyada maalkoo dhan sulus ma aha sudus bay noqonaysaa qorigan marka ay qaadanaysaa aabbihiina laba qori qaadanaya laakiin sulusulbaaqi bay tahay marka sulusulbaaqi maxay u yidhahdeen lafdiga naska si ay u waafaqaan ayay yidhahdeen marna sulusulmaal bay qaadanaysaa marna sulusulbaaqi bay qaadanaysa marna sulusulbaaqi ayay qaadanaysa marka zawjadana waa saasi leed aw maa baqiya aw sulusu maa baqiya ama waxaa markaa ay yeelanaysaa maalka inta soo hadhay suluskii bay yeelanaysaa saddex meeloodoo meel ahaan bacda zawji yacni zawjku dhaxalkiisa markuu oobsado dabadeedoo qaato walbaaqi inta soo hadhayn ila abi aabbuhu u sugnaaday fa in kaana lahu ikhwatun haddii maydka ay u sugnaatay walaalo ay isnaani fa saacidan laba ama wax ka badani u sugnaadeen dukuuran aw inaasan yacni markaa lab ha ahaadaan qaar markaa lab ha ahaadaan ama qaar dhadig ha ahaadaani faliummihi sudus mawdici kale waa kan faliummihi iyo faliimmihi faliummihi sudus hooyadii waxaa u sugnaatay lix meelood meeloodoo meel ahaan waalbaaqi lilabi inta soo hadhayna aabbahay u sugnaatay walaa shay'a lilikhwati waxba uma sugnaan walaalaha walaaluhu waxba qaadan maayaan yacnii hooyadii waa ka xijaabayaan oo xajmu naqsi bay ku samaynayaan oo min athulusi ila asudusi bay u xijaabayaan saddex dalooloo dalool ahaan bay ka kaxaynayaan lix daloolow dalool ahaan xaggiisay u kaxaynayaan yaa haddana waxa weeye aabbuhu bay wax u dhiciyeene iyagii waxba ma qaadan iyagii waxba ma qaadan oo markii ay hooyada xijaabeen xajbu nuqsaan ba iyagiina la sii xijaabo aabbuhu xijaabay oo yidhi anoo jooga dee waxba qaadan maysaan anaa jooga xaggaa i dhaafteen walaa shaya lilikhwati waa yahay wa irsu man dukira wa irsu man kii dhaxalkiis dukira la sheegay maa dukira u dhaxlayo maa dukira kaa la sheegay wax ku dhaxlayaa min bacdi tanfiidi wasiyatin wuxuu ahaanayaa khabarkii waa kan kaa'inun ama xaasilun wuxuu dhacayaa min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran marka la fuliyo dabadeed dardaarankaasoo yuusii bihaa uu maydku ku dardaarmayo ama yuusaa bihaa lagu dardaarmaayo bilbinaa'i lilfaacili waalmafcuuli xaal yuusiya ay ku sugan tahay faacil in loo bineeyo iyo in mafcuul loo bineeyo waa laba qiraa'o ku ishaarayaan yuusii iyo yuusaa baa labadaba la akhriyey waa laba qiraa'o sabci ah marka yuusii haddii la yidhahdo maydkaa ku dardaarmaa loo jeedaa yuusaa haddii la yidhahdona waa lagu dardaarmaa loo jeedaa markaana macnuhu wuxuu dhacayaa un cidda ku dardaarmaysaa inay tahay yacni maydka ay tahay faacilka waa la qariyey dardaarankaasoo yuusii biha uu ku dardaarmaayo aw daynin aw qadaa'i daynin ama dayn marka la gudo dabadeed daynkaasoo calayhi korkiisa ku sugnaa maydka marka wasiyada iyo daynkaba laga furiyo dabadeed bay sidaa wax ku dhaxlayaan oo sidaa loogu qaybinayaa marka waxaa la hor sheegay wasiyada dardaarankaa la horaan sheegay waxaase lagu ijmaacsan yahe oo culammadu isku waafaqsan yihiin in daynka gudistiisa la hormarinaayo daynka gudistiisa in la hormarinayo waa bilijmaac culammadao dhan baa isku waafaqsan haddaba maxaa loo hor sheegay markaysagaa wasiyada culammadu waxay yidhaahdeen wasiyada waxaa loo hor sheegay boorin laynagu boorinaayo inaan laga tegin oo ihtimaam baa ku jira iyo tawkiid ayaa ku jira daynkii in la oofiyo oo aan laga tegin isagaaba sheegaya awduna marka horeba tartiib ma faa'iidayso ya min bacdi wasiyati yuusii biha aw dayn awdu faa'iidayn mayso tartiib faa'iidayn mayso laba shay kii dambeeyey waa dhici kartaa in eh, awda laga hormariyo waana dhici kartaa in laga dambaysiyo mid waliba waa suuroobi karta mid waliba waa suurtoobi kartaa wa taqdiimu alwasiyati dardaaranka in laga hormariyey cala dayni daynka laga hormariyey wain in kaanat mu'akharatan canhu haba ahaato mid laga dambaysiinaayo fil wafaa'i xagga oofintae lilihtimaami biha waa markaa yacni dadaal lagu dadaalaayo lagu ihtimaamaayo wey mm, waa lagu dadaalayo waxaa la isleeyahy kollayba iyadan yaan laga tegi waxaa dhici karta dadku da inay fudaydsadaan wasiyada maadaama markaysaa muqaabila aynay lahayn oo nooc tabarruca ay ahayd halkaa horeynu soo marray ikhwada laynoo sheegay ikhwa waa jamac waxaana jamaahiiru ahlicilmi ay mareen salafan wa khalafan walaaluhu hadday tacadudaan oo ama laba noqdaan ama ka badanba xukunkaasi inuu saa uga imanaayo ee ayna sharti ahayn saddex inay gaadhaan nooc kastaba walaalahaasi ha noqdaane ama isku aabbiyo isku hooyo ha ahaadaan ama isku aabbo keliya ha ahaadaan ama isku hooyo keliya ha ahaadaan ama markaa noocyada ha isugu jiraano miday isku aabbo yihiin iyo miday isku hooyo yihiin oo kale ha ahaadaan walaala uun tacaduday hadday jiraan oo maydka la walaal ah xukunkaasi waa ka imanaya xukunkaasi waa ka imanaya labaduna jamacay la mid tahay oo marka hore culammada qaarkood baa dee qabaa aqallul jamcigu inuu yahayba labada yaa isnaani famaa fawqahumaa jamaaca ma asixinoo xadiis ahaan uma sugna laba iyo wixii ka badani waa jamaaco xadiis ahaan uma sugnaa ha yeeshe a'immada qaarkood waxay qabaan aqaluljamcigu inuu labada yahay jumhuurku waxay qabaan aqaluljamcigu waa saddex laakiin imaam maalik waxa uu qabaa aqaluljamcigu waa laba aqallu macna aljamci fi lmushtahiri lisnaani fii ra'yi limaami alximyari alfiyada usuulka ee maraaqiga waa ka odhanaaya macno jamac waxa ugu yar qowlka caanka marka lagu socdo lihnaani fii ra'yi alimaami alximyari laba ugu yar ra'yiga imaamka reer ximyar marka lagu socdo imaamka reer ximyarna waa imaam maalik waayo waa ximyari ya markaa saas aawadeed yacnii ra'yi waa kaa jumhuurka oo qaba aqallu jamcigu inuu saddex yahay haddana waxay ogol yihiin mawdican oo kale in labadii ay la xukun yihiin saddexda meelo kalena waa soo aroortay inta jamac la cabiray in laba loo jeeday inagii hore u soo sheegnay wa kunnaa lixukmihim shaahidiin lixukmihimaa lama odhan xukunka sulaymaan iyo daawuud baana loo jeeday haddana lixukmihim baa la yidhi hadda ma aragta hmm. waa yahay aabaa'ukum wa abnaa'ukum allah wuxuu idhi aabaa'ukum aabbayaashin wa abnaa'ukum iyo inamadiinna mubtada'un waa mubtada weeye aabaa'u waa mubtada abnaa'dana waa lagu cadfay khabaruhu laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcaa khabaruhu khabarkiisu hee laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca waa jumladan weeye jumladaasaa lagu khabray laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum kooda aqrabu ay huwa aqrabu lakum nafca idin dhowaansho badan xagga nafcigiiyo waxtarka ma ubadka mise waa aabbayaasha ma kala garanaysaan buuli ifi aakhire kee idin nafci badan ma garanaysaan ayuhum waxaa bannaan in lahe waa mawsuul ayu iyo ilahe waa istifaamiya culamada qaar istifaam bay u fasireen qaarna mawsuul bay u fasireen alladii huwa aqrabu bay noqonaysa macnuhu u dhacaya marka mawsuulka loo fasiro ayuhum koodeebaa aqrabu lakum nafca marka istifhaam loo fasiraayo fi dunya walaakhira ifyo aakhiraba yacni keebaa idiin nafci badan ama kii isagu idiin nafci badan idinkuma garanaysaan ma ubadka ma aabbayaasha fadaannun ay fa minkum waxaa idinka mida daanun mid malaynaaya annabnahu in inankiisu annabnahu in inankiisu anfacu lahu uga waxtar badan yaho uga nafci badan yahay yacni aabbaha fa yuctiihi lmiiraasa dabeedna siinaya dhaxalka fayakuunu alabu uuna noqonayo aabbuhu anfaca mid uga nafci badan siduu malaynayay si ka duwan xaqiiqadu ay taho yacni aabbuhu u nafci badan yahe u waxtar badan yahay wa bilcagsi waxaa kaloo ka mida yacni wa fariiqun aakharu bilcagsi koox kaloo iyadu sidaa lidkeeda ku sugan oo u malaynaya in aabbihii markaa ama aabbayaashii ay u nafci badan yihiin xaqiiqaduna ay tahay ubadkoodu inay u nafci badan yihiin waqtiyada qaarkood dee waxaa la arkay inan aabbihii dilaya ayaa la arkay ama aabbe inankiisii dilaya ayaa la arko kaba dhammaynaan haddamaarta marka ifyo aakhiraba mid kuu nafci badan allah baa og saas aawadeed jeclaysa adigu mid ahaan aad jeclaysanayso yacni ha ugu burin oo sharciga ha khilaafin ee sida sharcigu yahay raac xaqiiqada ma ogid iyo markaysaa sida umuuruhu yihiin allah baa og wa alcaalimu bidalika huwa allah ubadka qaar waxaabay tamaniyaan aabbahood inuu dhinto ay xoolaha iska helaan ya qaar baa jeclaysanaya inay markaysaa markaa dee odaygu inuu dhaafo ya suu xoolaha ugu tagri falo qisa wii sheegay sheekh iimaan wuxuu yidhi markaa oday da-a ayaa markaysaa dhakhtar makaa ayaa markaa ay doonayeen inay geeyaan dabeedna markaa aniga turjumaan ahaan bay ii kaxaysteen qaraabana way ahaayeen turjumaan baa la ii kaxaystay waanu tagnoo dhakhtar markaa dhakhtarrada ka mida ee magaalada maka ku yaalla waaweyn mid ka mid aanu tagnay waxaanu filaynay dhakhtar caraba inaan kula kulanno dhakhtar soomaaliya ayaan ugu gallay buuhi qismigii aanu doonaynay dhakhtar soomaaliya oo shaqaale ka ah baanu ciyaadadii aanu ugu galla kadibna markaasuu wuxuu yidhi maynankaagii baa kan ku wadaa markaasuu haa markaasuu dhulkii la tegey yurub ingiriiskiiyo ah waa lagu khasaaray buuri dhakhtarkii baa odhanay waa lagu khasaaray buuri midaan dhalay oo ila soo hadlay buuri markuu ila soo hadlay baan ku idhi aabba xoolo badan baan shaqeeyey lacag badan markaase aabe xoolo badan baad shaqaysay haa aabba haddaba dhimo dhimo ya qaar badanoo dee dhulkan joogaa way iska jecel yihiin odaygu inuu dhinto xoolaha ay dhaxlaan laakiin afka kama odhan karaan <laughs> laakiin kaas isagu wuxuu la waajahayaa maadaama saraaxada ayaa la baray wax walba dee inuu markaysaa wax alla wuxuu u qabo dee inuu iska sheego ya yacni waxa weeye odaygiibu intuu la hadlo ku haddaba haddaad xoolo badan shaqaysa dhimo ya marka wuxuu yidhi meeshaa waa lagu khasaaray buui wa alcaalimu bidalika huwa allah ka u cilmiga lihi keliya wuxuu ahaaday bidaalika arrinkaa u cilmo lehe ogi huwa allah allah weeye cidda idin nafciga badan allah baa og fafarada lakum almiiraas wuxuu idiin faral yeelay oo idiin gooyey dhaxalka iyo sida wax loo dhaxlaayo fariidatan goyn ayuu gooyey iyo waajibin ayuu waajibiyey fariidadaasoo min allahi xagga allah ka ahaatay ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan bikhalqihi khalqigiisa u cilmi badan wax walba ilahay waa u cilmi badan yahay yacni khalqigiisa daatadiisa sifaatkiisa afcaashiisa odhaahyadiisa iyo makhluuqaadkiisa wax walba ilahay waa u cilmi badan yahay xakiiman mid xikmad badan buu ahaaday fiima dabbarahu lakum wuxuu idin maamulayna ilaahay waa u xikmad badan yahoo shay waliba halkuu ku habboon yahu dhigaya ay lam yazal muttasifan bidalik kama zuulinoo ilaahay kama bixin inuu sidaa ku sifaysan yahay lam yazal walaa yazaalu muttasifan bidalik horena ugama bixin oo kama zuulin inuu sidaa yahay dibna ugama bixi doono yacni waa ahaa waana yahay waana ahaan doonaa ina allaha kaana caliiman xakiima wuxuu ku inoogu fasiray lam yazal muttasifan bidalik waa sida cabdullaahi bnu cabbaas uu tilmaamay asarkiisa bukhaariga ku yimi uu ihi kaana walam yazal markii lay beri buu sidaa aha miyaa macnuhu dhacayaa ayuu yidhi maya kaana lam yazal baa laga tilmaamaya waa ahaan jiray kamana zuulina waa yahay oo kaanada dee macaani kala duwan baa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa alazalu labad shay azali ah weligiina ahaa weligiina ahaanaya azalulabad waa azal waana abad marna waxaa loo isticmaalaa yacni almudiyu almunqatic shay maadiyoo tegey oo go'ay oo beri sidaa ahaan jiray waana sida khaalibka ah ama asalka ay ka cabbirayaan maata markaa hadalka ay dadku sheegayaan leeyahay waxaas waa khabaru kaana markay leeyihiin waxaa loo jeedaa beri bay sidaa ahaan jirtay waa khabaru kaana waxaas khabaru ya waxaa laga wadaa beri bay ahayd hadda maaha hmm. mar waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo uu ahaan doonaayo kaana marbaa yakuunu ay la macnato macno mustaqbal u dhacayso marbay bimacna alxaal u dhacayso marbay bimacnaa saaro tahay marbay macnaa xadaro tahay markay taamo iyo tahay ama wujida ama xadara ay markaysaa la macno tahay macaani kala duwan bay u timaadaa carabiyada marbay zaa'ida taho masiide ahaan u timaadaa oo carabiga ay ku timaadaa yani marka iyadoo ziyaado ah marka macaani kala duwan bay u timaadaa xaashiyada jamalku waa tilmaamaya isagoo karkhi ka soo naqlinaya u fiirso allah waxau yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad walakum waxaa idiin sugnaaday nisu maa kii barhkii baa idiin sugnaaday waxaynu leenahay nisu maa waxaynu leenahay waa mutadaayifayn waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi saas aawadee mudaafkii mudaaf ilayhiga lama kala reebo waa la ysku qabtaa ya haddaad mudaafkii gaar u qaadato yani markaa mudaaf ilaahigana gaar u fasirto dee qalad bay noqonaysa walakum waxaa idiin sugnaaday nisfu maa ay nisfu ladii kii barhkii baa idiin sugnaaday taraka aswaajukum ay tarakahu ay ka tageen aswaajukum dumarkiinu ay ka tageen caydkii waa maxduuf waa damiirka mafcuulkaa ah, ee markaa la qadarayo tarakahu in lam yakun lahunna walad haddaan wax ubadi u sugnayn oo oorida ama sawjaadkaa dhintay aynay wax ubada ka tegin labyo dhadi kay doonaan ha noqdaane qaaray idinka idiin dhaleen iyo qaaray cid kale u dhaleen kay doonaanba ha noqdaane qaar awlaadu sulbigeedii ah iyo qaar inamadeedii dhaleen ha noqdaane intaa midnaba haddayna jirin waxaa leedihiin xoolahooda kala barowbar fa in kaana lahunna waladun haddii zawjaadka dhimanaya ay u sugnaadaan ubad ama idinka ha idin dhalaan ama cid kale ha u dhalaan awlaadu sulbi ha ahaadaan ama awlaadulabnaa ha ahaadaane falakum alrubcu mima tarakn falakum waxaa idiin sugnaaday alrubcu afar meeladow meel ahaan ayaa idiin sugnaaday rubuc xaalu rubucaasi ahaaday kaa'inan mima tarakna ay min aladii taraknahu kay ka tageen mid ka a xaalu ahaaday xaaluu ka mid ahaaday min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw dayn in sidaa laydinku dhaxalsiinayo intaa ay istixqaaqaysaan oo mutaysanaysaan oo qaadanaysaan waxay dhacaysaa min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran marka la fuliyo dabadeed dardaarankaasoo yuusiina biha zawjaadku ay ku dardaarmeen dumarkii la qabay dardaarankay ku dardaarmeen marka laga furiyo dabadeed baaqiga soo hadhay markiisa markaa yani nasiibka ku yeelanaysaa aw daynin ama dayn marka laga gudo iyagaa lagu lahaa dabadeed yani labadaba marka la furiyo dabadeed wixii ka dambeeya ka soo hadhaa ayaa markaysaa rubcu yeelanaysaa walahunna rubucu mima taraktum walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday la qabay arubcu afar meeladoo meel ahaan baa u sugnaatay mima taraktum xaalu rubcasi ka mid ahaaday kaa'ina mima taraktum ay min aladii taraktumuuh kii aa ka tagteen xaalu ka mid ahaaday xoolihii aa ka tagteen marka afar madax loo qaybiyo rubuc bay yeelanayaan zawjaadkii mid ha noqoto ama ha tacaduddabe in lam yakun lakum walad waa goorma waa haddii aan wax ubadi idiin sugnayn qaaraa iyaga ka dhasheen iyo qaaraa cid kale ka dhasheen toonna wax u bada haddii aydaan lahayn cid kastaba ha idiin dhashee yaa awlaadu sulbiya ama awlaadul abnaa ah inamadiinnu dhaleen ama idinku toos u dhasheen labiyo dhadinkay doonaha noqdaan haddii wax u badaba aydaan lahayn rubuc bay yeelanayaan maalkiinna falahunna rubuc mimaa taraktum ta horaad daalli ohoo jawaabu shardiga waxa ka horreeyaa jawaab uma noqdo sida basriintu qabaan kuufiyiintu waa ogol yihiin waxay leeyihin ta jawaab u ah basriintu waxay leeyihiin jawaabu shardigu ilaaba ilaa waa inuu shardiga ka dambeeya marka waa in la qadaraayo falahunna rubucu mima taraktum fain kaana lakum waladun hadduu ubad idiin sugan yahay yaga a ka dhashaan ama cid kale a ka dhasheene falahunna humunu waxaa u sugnaaday zawjaadkii hadday tacadudaan iyo hadday mid yihiinba siddeed meeloodow meel ahaan mima taraktum xaalu humunkaasi ahaaday kaa'ina mima taraktum waxaa ka tagteen mid ka mida xaalu ahaaday min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn yacnii sidaa inaad wax ku dhaxlaysaan oo dhaxalkiinnu sidaa noqonaayo la sheegay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran marka la fuliyo dabadeed bay ahaatay oo xasishay dardaarankaasoo tuusuuna biha aa ku dardaarmaysaan aw daynin ama dayn marka laga bixiyo dabadeed daynkaasoo meydka lagu lahaa marka dayntaa la hormarinayaa dabeedna markaa dardaaranka ku xigaya intaasoo dhanna waxaa ka horraynaya tajhiiska maydka la diyaarinayo oo maydka xoolihiisaa laga diyaarinaya dee haddaan cid kale ku tabarrucin oo laga aasayaa laga kanfayaa lagaga xabaalayaa yacani xabaasha loogu qodayaa haakada ya yani saas laakiin axanka iyo agaska iyagu maxal ma leh axanka iyo agaska iyo qoriqaadka iyo kaadi kasiidayn iyo magacyadaasoo dhan waxa loola baxay waxay tahay waa uun cunitaan xoola lagu cunayo xoolaha la doonaya in lagu cuno shareecada wax ku bannaanoo ku sugan maaha maalka agoontana mid markaa waxaa laga bixin kara maaha guriga maydka in lagu soo ururo oo markaysaga xoolo lagu qalo oo yacni waxa weeye markaa eh, lagu sameeyo yacni markaa casuumadaha ahankii agaska iyo lagu magacaabay ya waa midaan marka waxa weeye shareecada ku sugnayn weeye waa xadiiskii sheegaayey ibnu maaja sunanka ku soo wariyey jariir ibnu cabdillahi albajali muxuu yidhi kunna nacuddu alijtimaaca ilaahi lmayiti wa sancata alطacaami lahu min alniyaaxa waxaanu ku tirin jirray guriga meydka in lagu soo ururo jariir ibnu cabdillahi albajali baa odhanaya xadiisku sunanka ibnu maaja uu ku yaalla ya culamada qaarna waa saxiixiyeen kunna nacudu lijtimaaca ilaahi almayit waxaanu ku tirin jiray guriga maydka in lagu soo ururo wa sancata atacaami lahu iyo cunto in loo sameeyo min anniyaaxa baroorta inay ka mid taanu ku tirin jiray haddaanu saxaabada nahay asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaanu nahay inay baroorta wax ka mid a too baroor ficliya tahay baanu u qabnay oo u naqaanay ya waxaas iyadu markaysaga markaa shareecada wax ku bannaan waa wax markaa dad u samaysteen xoolaha agoonta wax lagu cuno sunnadu waxaabay ahayd iyagu cunto inay sameeyaan may ahayn sunnadu waxay ahayd cunto hadyada in loo keeno nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isnacuu liaali jacfara acaaman faqad ataahum maa yashqaluhum reer jacfar markii jacfar la dilay ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isnacuu liaali jacfara acaaman reer jacfar cunto u sameeya faqad ataahum maa yashqaluhum waxa u yimi wax cunto inay samaystaan iyo wax la mida ka mashquuliya u yimi yani muruga u timi saas aawadeed cunto markaysa markaa u keeno oo dee u hadiyeeyi oo cunto siiyo oo caynkaa ya iminkana dhibaatadii baa dhibaato loogu daraya markaasaa la odhanaya markaysa mee markaysa markaa waxaan yani hilibkii mee xoolihii meeye ya mid baa lagu yidhi hebel si fiican baa loo aasay markaasu hadduu axanku raaco hadduu axanku raaco haddaan ku raacin waxba si wanaagsan looma aasin kula wain kaana rajulu yuurasu kalalatn aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma asudus wain kaana hadduu ahaado rajulu nin ninkaasoo yuurasu la dhaxlayaa kalaalatan ay daa kalaalati mid kalaala u saaxiiba uu ahaado oo yuurasu sifo laga dhigo kalaalatanna khabarkii laga dhigo daa kalaalatin ama irsa kalaalatin ama weji labaad yuurasu lagu khabro wa in kaana hadduu ahaado rajulu nin yuurasu mid la dhaxlaya ahaado kalaalatan ay irsa kalaalatin dhaxal kalaalo la dhaxlayo waa weji labaad wejiga horuu maray jalaaliinku aw imra'atun ama qof dumari ay ahaato tuurasu kalaalatan sifadiiyo waa laga xadfay khabarkii tuurasu qofkaa dumaroo tuurasu la dhaxlayaa hee kalaalatan ay ahaato daata kalaalatin mid kalaala u saaxiiba ay ahaato kalaaladu waa maxay waa taan markaa asal iyo farac toonna lahayn oo yacni markaa asal dhaxlaya iyo farac markaysaga dhaxlaya midnaba aan lahayn wy walahu akhun aw ukhtun walahu akhun walaal labi u sugnaaday aw ukhtun ama walaal dhadigii u sugnaatay walaalkii ama walaashii baa nool waxaana loo jeedaa waa walaal xagga hooyo ah baa loo jeedaa walaalaha xagga aabba aayadda aayatu sayf baa sheegaysa aayadda suuraddu ku dhammaatay ugu dambaysaa oo aayatu sayf la yidhaahdo aayaddii xagaaga wakhtigay soo degtaa loo nisbeeyey aayaddaas waa bisaadi siina ha u qaadan aayatu sayf aayaddaasaa sheegaysa walaalaha markaa yacni xagga aabbe walahu akhun uu u sugan yahay walaal xagga hooye ay aw ukhtun ama walaal dhadigoo xagga hooye ay u sugan tahay falikulli waaxidin mid kasta waxa u sugnaaday oo minhumaa labadaa walaal ka mid ah walaalka lab iyo walaalka dhadig ee xagga hooye ah assudusu lix meeloodoo meel ahaan fa in kaanuu haddii ay ahaadaan ikhwadaa xagga hooye ay ku walaaloobeen maydka kula walaalka noqday ayna xagga aabbe walaal ka ahayn akara min dalika qaar caddadkaa ka badan hadday yihiin oo tiradaa ay ka badan yihiin bimacnaa waxa weeye waa laba ama wax ka badan fa hum iyagu shurakaa'u waa qaar wadaagaya fi sulusi suluskay wadaagayaan saddex meeloodoo meel ahaan bay wada leeyihiin oo wadaagayaan min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaar min bacdi wasiyatin sidaa inay wax ku dhaxlayaan nasiibkaa inay wax ku dhaxlayaan min bacdi wasiyatin wuxuu xasilayaa ahaanayaa dardaaran fulintii dabadeed dardaarankaasoo yuusaa biha lagu dardaarmayo aw deynin ama deyn gudistii dabadeed ghayra mudaarin yacnii xaal aan wasiyadaa cid lagu dhibaynin oo yacni marka warasadii wax dhibaato aan lagu geysanin oo haddii markaa sulus wax ka badan uu ku dardaarmo dee waxay noqonaysaa wasiyadii in mudaara iyo sabab ay dhibis ay ka timi oo tacaddi baa ku jira lamana fulinaayo intaa ka dheeraadka wasiyatan min allah allah waa idiin dardaarmayaa wasiyatan dardaaran buu idiin dardaarmayaa waa idin amrayaa wasiyadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay wallahu allah caliimun waa cilmi badan yahay xaliimun waa dulqaad badan yahay waa dulqaad badan yahay aayaddan waxay ku saabsan tahay zawjka iyo zawjadu maxay wax ku dhaxlayaan labadii isqabay haddii midkood dhinto ka kale dhexalkiisu muxuu noqonaya khulaasadiisu waxay tahay haddii markaa e, haweenayda uu ninku qabaa haddii ay geeriyooto laba xaal bay u qaybsantaa inay ubad lahayd inayna ubad lahayn haddii ubad aynay lahayn kala badhow badh xoolaha waxa qaadanaya ninkii qabay nus buu qaadanaya haddii ubad ay lahaydna ubadkaasi isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhashee haddii ubad ay lahaydna wuxuu qaadanayaa rubcu markaysaa qaadanaya rubuc ayuu qaadanaya hadduu ninku dhinto oo haweenaydiisu ay dhaxlayso zawjo uu ka dhinto ama zawjaad uu ka dhinto iyagana laba xaaladood bay u qaybsamayaanoo hadduu ubad lahaa iyo haddaanu ubad lahayn baa loo kala qaadaya wax ubada haddaanu ninkaasi aanu lahayn dhintay wax ubada aanu ka tegin iyadoo ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho zawjada ama zawjaadka farqi ma kale lehee hadday mid ahayd iyo hadday afar ahaayeen mar layba waxay wax ku dhaxlayaan rubuc afar meelood marka xoolaha loo qaybiyo bay rubuc qaadanayaan waa haddii wax ubada aanu ka tegin hadday mid tahayna rubucay qaadanaysa hadday afar ahaayeenna rubucaasay qaybsanayaan rubuci unbay qaybsanayaan afar meelooduu meel ahaantii unbay qaybsanayaan hadduu ubad ka tegey oo awlaad markaa awlaadu sulbi ha ahaadaan ama awlaad inankiisu dhaleen ha ahaadaan lab iyo dhadigbe waxay markaa yacni wax ku dhaxlayaan sumun siddeed meeloodoo meel ahaan hadday mid tahayna sumunkaasay yeelanaysaa hal siddeedaad siddeed meeloodoo meel ahaan hadday afar yihiinna sumunkaasay qaybsanayaan sideed meeloodoo meel ahaan bay qaybsanayaan marka zawjaynka dhaxalkoodu waa sidaas weeye yacni iyaga lama xijaabo xajbu xirmaan lama xijaabo maanic waa ku qumi karaa u diida dhaxalka sida ikhtilaafu diin ama qatli ama yacni wax la midi waa markaa waa iman karaa ya oo wasfi inuu ka manciyo maanic noqdo waa suuroobi kartaa laakiin shakhsi xijaabi karaa xajbu xirmaan ma jiro haddamaarta laakiin xajbu nuqsaan dee ubadkaa markaysaa xajbu nuqsaan ku samayn karaa waa xajbu waa taa markaysaga yani min alnisfi ila arubuuci min arubuuci ila asumuni wa innagaa aragnay waa xajbu nuqsaan weeye masalada labaad waxay ku saabsan tahay walaalaha xagga hooyo iyo dhaxalkooday ku saabsan tahay wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk